alxamdu lilah wالsalaaةu wasalaamu عalى rasuuli اllahi wعalى alihi وaصxaabihi أجmaعiin qaala raximah اllah fain qaala ana laa ushriku biاllahi shayئa xaasha wakala walakina اlاltijaaءa ilى الصاalixiin laysa bishirkin waa shubhada toddobaad madmuunkeedu waxa weeye shubhadan أن الاlتijاء ilى الصاalixiin laysa bishirkin dadka saalixiinta ee ambiye iyo rusul iyo awliyaba leh in la ictimaado lagu irkado loo ciirsado la bariyo cibaadaadka qaarkood loola qastiyaa shirki maaha shubhadan waxay shabahaan shubhadii afraad oo madmuunkeedu ahaa أن الاlتijاء ilى الصاalixiina laysa bcibaadة markaad u fiirsato waxaad is odhan karta waa shubhada lafteedii oo sheekhu dib uu usoo celiyey laakiin marka si fiican loo tadqiiqiyo ee macnaha loogu fiirsado shubahaadka uu sheekhu kitaabkan ku sheegay usuuluhaa macduuda waa shubahaad intaa asalka ah ee laga farcamaya ay yihiin in kooban oo tirsan waxaana dhacaysa inay shubha quri yeelato suwar wa hay-aad shubha qura furuuxdeeduna ay ku kala duwanaa duwanaadaan tartiibu alxujaji fiiha ee fi raddi calayha markaa shubhadii ahayd aliltijaau ila اsaalixiina laysa bicibaada iyo shubhadana aliltijaaءu ilى الصaalixiina laysa bishirkin waa isku asal weyi marka xagga asalka laga eego waa shubha waaxida laakiin iyagoo iyadoo labada shubha ama ka badaniba ay isku asal yihiin waxaa dhacda in min xayثu الsuura wاlhay-a wa tartiib اlxujaj ay noqdaan mutacadida wa kahiira marka asalku waa isku mid oo wixii xaqiiqatan shirkiga ahaa ayuunbuu doonayaa qofkan markaa mukhaalifka ahi inuu idhaahdo shirki maaha laakiin waxay ku kala duwan yihiin suurada toore waxay ahayd aliltijaau ila saalixiin laysa bicibaada saalixiinta in la ictimaado oo loo qasdiyo oo lagu irkado oo loo ciirsadaa cibaado maaha macnuu waxa weye mar haddaanay cibaado ahaynna shirki ma noqonayso tanna waxay leedahay aliltijaau ilى الصaalixiina laysa bishirkin oo cibaadadii ayaan ku jirin ee inaanay shirki ahayn ayuunbuu tasriixiyey marka asalka labada shuba waa isku mid laakiin xagga suurada ayay ku kala duwan yihin aalibulcilmigana waxaa la gudboon an yadbida usuula الshubh shubahooyinku usuul bay leeyihiin ay u noqonayaan marka inuu dabdiyo uu xifdiyo uu fahmo uu weeleeyo shubahaadka markaa usuusha ah wixii markaa ka farcamaya fahamkeedu wuu fududaanaya wuxuu uhi fain qaala hadduu idhaahdo mukhaalifku ana anigu laa ushriku u shariik yeeli maayo bilahi ilaahi shay-an shaynaba xaasha wakalla taasi dhici mayso mana ahaanayso walaakina aliltijaa'a ila saalixiin hase ahaatee saalixiinta in loo ciirsado oo lagu irkado bimacnaa la baryo la magan galaa laysa bishirkin shirki maaha marka isagoo oo dadkii saalixiinta ahaa ee dhintay ama kuwo noolba baryaya oo weydiisanaya wax ilaahay mooyaane cid kale aanay awoodin isagoo u magan gelaya isagoo cibaadaadka qaarkood ula qastiyay ayuu haddana doonayaa an yanfiya shirka can nafsi inuu shirkiga iska anfiyo u ihaahdo anigu shirki samayn maayo waxaana macruufa kuwa shirkiga sameeyaa waxay ku dadaalaan shirkigu maadaama uu yahay wax ceeb iyo foolxumo ah dembi weyn oo xaaraanana ah inay iska anfiyaan oo yidhahdaan anagu mushrikiin ma nihin anagu shirki ma samayno inay yidhaahdaan wa hadi waa caadatu ahli dalaal dadka lumee caadadooda iyo dhaqankooda weeye laa yactarifuuna bima hum calayhi min adalaal marnaba qiran maayaan waxa ay ku dul sugan yihiin oo ah lumitaan hadduu shirki ku sugan yahay wuxuu odhanaya anigu mushrik ma ihi hadduu bidco ku sugan yahayna wuxuu odhanaya anigu bidcoole ma ihi ama anigu bidco ma sameeyo marka uu leeyahay dadka saalixiinta ah in loo loo ciirsado oo la ictimaado la bariyo oo la magan galaa shirki maaha hadi waa dacwa waa sheegasho weeye sheegashadana haddaan daliil markaa loo keenin qofkii sheegtay wuxuu noqonayaa mid hadalka iska yidhi ayuunbuu noqonayaa waana min baabi tasmiyati lishay bigayri ismihi oo ilaahay cid aan ahayn buu baryayaa mid dhintay buu baryayaa mid maqan buu baryayaa wuu magan gelayaa gurmad buu weydiisanayaa ilaahay mooyaane cid kale waxaanay awoodin buu makhluuq weydiisanayaa wuxuu u gowracayaa makhluuq tacdiiman wataqaruban ilayhi isagoo gowraca ku weyneynaya o ugu dhowaanaya waxaasi xaqiiqada noocaasi waa xaqiiqadii shirkiga weeyi xaqiiqatu shirki waa tashriik fii ma lilaahi waxdahu waa in wax ilaahay uu leeyahay ilaah iyo cid kale lagu shuraakaysiya marka magac kale ayuu u bixinaya shirki maaha buu leeyahy haddana shirkina waa maxay waa tawasul buu ku odhanaya waxaas iyo tacdiim lwliyaa iyo maxabatuhum awliye weyneyn iyo jacaylkood iyo xuskoodiiy weeyaan buu odhanaya wamilu hadihi dacwa laa taruuju ila cala ljaahil sheegashada noocani waxay markaa suuq ku yeelataa in qof jaahila agtiisa ayay suuq ku yeelataa in shaygii baatilka ahaa magaca un laga bedelo iyadoo xaqiiqadu ay shirki tahay la idhaahdo shirki ma waxaana waajiba inaad ogaato أن الحكم معلq بcilaة lا bismin أشhyada ay shareecadu xukum siisay xukumku kuma xidhna أشhyada magacooda xukumku waxa uu ku xidhan yahay shaygaa cilladiisa iyo sifadiisa ayuu ku xidhan yahay marka maxaa shirkiya marka laga hadlayo magaca loo bixiyaa waxba ka bedeli maayo waxaa la eegayaa uun ciladii iyo sifadii qowlka ama ficilka ama ictiqaadku uu shirki ku noqonayay meesha ma taalla ma joogta hadday jawaabtu noqoto magaca la doonaya loo bixiya waxaas waa shirki shirkun fii xukmi illaah shirkun fii diin illah xukunka ilaahay miisaankiisa marka la saaro waa shirki aduu magaca haddaad doonaysa ka bedel walcibratu bilxaqaa'iqi walmacaani laa bilalfaad waxaa la eegayaana waa shayga xaqiiqadiisa iyo macanihiisa bimacnaa sifadiisa laa bilalfaadi walmabaani waxaa la eegayaa maaha ereyada iyo magacyada iyo waxa xukumka lagu dhisayaa waxaasi maaha fashirku shirku biwaصfihi wa macnaahu wa xaqiiqatihi wain sumiya bigayri ismihi shirkigu waa shirki wuxuu shirki ku noqday wasfigii ay shareecadu ku xidhay xukumka shirkiga iyo macnihii ay shareecadu magaca ah, xukunkaa la xidhiidhisay iyo xaqiiqadii walow magac kalebaha loo bixiye waxaa la mida khamriga wuxuu wuxuu khamri ku noqdaa wasfi iyo cila ayuu ku noqdaa oo wasfigaa ah inuu yahay muskir mid lagu sirqaamayo faida wujida hada lwaصfu fiihi fahuwa khamru mar haddii sifada laga helo waa khamri wain sumiya bigayri ismi walow magac kalebaa loo bixiyey magac kale loo bixiye waxba xukumka ka bedeli maayo magac marka horeba xukumku magaca kuma xidhnayn sifo iyo cilla ayuu xukumku marka horeba ku xidhnaa shirkiguna waa sidaasoo kale weeyi mar wixii ay shareecadu cillo iyo sifo uga dhigtay shirkiga mar haddii qowlka ama ficilka ama ictiqaadka laga helo waa shirki magaca la doonayaba ha loo bixiye marka waa hortaasina waa masale muhim wakadalika albidca magaca la doonayaba ha loo bixiyo mar haddii ciladii iyo wasfigii qowlka ama ficilku ama ictiqaadku bidca uu ku noqonayo laga helo waa bidca weey in magaca laga bedelaano wax alaaliya waxay taraysaa ma jirto shubhadana anigu shirki samayn maayo xaasha wakalla inaan shirki sameeyo an waxaan samaynaya waa aliltijaa ila saalixiin saalixiinta markaa in la eh, loo irkado oo lagu ciirsado oo la baryo iyo wixii lamida taasina shirki maaha sheekhu raxima llahu tacaala laba jawaabood ayuu kaga jawaabay labadaa jawaaboodna laba ixtimaal bay ku dhisan yihin ixtimaalka hore waxa weeye an yuqira biana allaha bayana xaqiiqata shirk qofku yidhi anu shirki samayn maayo aliltijaau ila saalixiina shirki maaha inuu qirsan yahay in xaqiiqada shirkiga ilaahay uu caddeeyey oo xaqiiqatu shirki ay tahay mubayana fi kitaab illah wa fi sunati rasuuli اllahi salى اllahu alayh wasalam walakinahu laa yadri ilahay waa caddeeyey laakiin isagaan garanayn oo jaahilka ah arinka labaadna waxa weeye inaanu taa qirsanaynba oo uu leeyahay ina allaha lam yubayin xaqiiqata shirki fii kitaabi ilaahay xaqiiqada shirkiga kitaabkiisa kuma caddayn marka labada tii uu yidhaahdaba jawaab baa loo hayaa oo hadduu idhaahdo ilaahay xaqiiqada shirkiga waa caddeeyey laakiin aanu garan maayo jawaab baa loo hayaa hadduu yidhaahdo xaqiiqada shirkiga ilaahay ma caddayn sababtan u garan waayeyna waa taasna jawaab baa loo haya marka labadaa ixtimaal laba jawaabood baa ku dhismaya wuxuu soo hormariyey sheekhu ta wuxuu uhi faqul waxaad ku tidhaahdaa idaa kunta tuqiru haddaad qirsan tahay ana allaha ilaahay xarama inuu xaaraamtimeeye ashirka acdama ay taxriiman xaaraamtimeyn acdama ka weyn min taxriim zina zinada xaaraamtimeynteeda wa tuqiru aada qirsantahy ana allaha ilaahay laa yakfiru shirkiga inaanu dhaafin famaa hada alamru arrinkani waa maxay alladii arrinkaasoo cadamahu llahu ilaahay sidaa ugu weyneeye mid dembiyada oo dhan ka weyn ilahay u ka dhigay wadakara ilaahay uu sheegay anahu laa yakfiruhu qofka ku dhintay inaanu dhaafayn fainahu laa yadri xaalkiiyo shanigu wuxuu yahay garan maayo marka weydiiga waxaad ku tidhaahdaa war ma qirsan tahay shirkiga ilaahay inuu xaaraantimeeye xaaraantimeyn xaaraantimeynta zinada ka weyn oo qofka ku dhinta ilaahay inaan u dhaafin ma qirsan tahay waa intiqaal min almutafaqi caleyh lilmukhtalafi fiih zinada inuu ilaahay xaaraantimeeye waa arrin laysku waafaqsanya taasaa markaa laga intiqaalaya laga guuraya waxaa looga guuraya ta laysku khilaafsanyay oo ah shirkiga walaa shaka ilaahay inuu shirkiga xaaraantimeeyey taxriimu shirkina uu yahay acdamu min taxriimi zina waxaana taa tusinaya xadiidu cabdillahi bn mascuud nebigu alayh isalaatu wasalaam waxaa la weydiiyey ayu dembi acdam dembi bani aadam sameeye keebaa ugu weyn faqaal an tajcala lilahi nidan wahuwa khalaqak inaad ilaahay cid la masayso fii rububiyatihi aw fii uluuhiyatihi aw fii asmaa'ihi wa sifaatihi iyadoo xaalo ilaahay kelidii uu ku abuuro cid kula abuurtay aanay jirin taasi ay daliilu tahay ilaahay cid la masi inaanay jirin waxaa kaloo u daliila zinada qofku haddii uu ku dhinto isagoon ka toobadkeenin waa taxta almashiica laakiin shirkiga hadduu ku dhinto isagoon ka toobadkeenin naartuu gelayaa weliba waa ku waarayaa shirkulakbarki o ilah ba allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa zinadu maa duuna dalika bay soo gelaysaa shirkigana waa ka ilaahay tasriixiyey xukunkiisa in allaha laa yakfiru an yushraka bih marka mar hadduu taa kula qirsayo shirkiga inuu ilaahay xaaraantimeeyey taxriimkiisuna taxriimka zinada uu ka wen yahay qofka ku dhintana ilahay inaan u dhaaf waxaad ku tidhaahdaa waa maxay xaqiiqadiisu haddaba fama hada ma fama hada lmru fama xaqiiqatu hada اlmr aladi cadamahu اllah wadakara anahu laa yakfiruhu fainahu laa yadri arrinkiiyo xaalku wuxuu noqon inaanu garanayn waana sida haalibka ah oo dadkan mukhaalifiinta ah fii baabi tawxiid اluluhiya waa jaahiluuna bixaqiiqati الtawxiidi wa bixaqiiqati الshirk sida haalibka u ahy waa sidaas ama waa jaahiluuna jahla basiiطa oo marka la idhaahdo markaad leedahay anigu mushrik meyi shirkigama taqaana shirkigu waa maxay hadduu idhaa garan maayo dee waa jaahil basiid haddii la dha marka la idhaahdo markaad leedahay anuu ilahay cid ma caabudo cibaadadu waa maxay hadduu idhaahdo garan maayo waa jaahil jahlan basiiطan haddii marka la idhaahdo shirkigu waa maxay jawaab khaldan uu bixinayo uu isleeya waxbaad garanaysaa markaan waaba kasii daranyo waa jaahilun jahlan murakaban oo laba jeer buu jaahili inaanu xaqiiqadii garanayn jaahil buu ku yihi inuu isleeya waad garanaysaana waa jahli labaad wey oo tusaaleahaan marka la dhahdo shirkigu waa maxay wuxuu odhanaya waa ictiqaad urububiyati fi gayr illah hada jaahil wey weliba jahligiisu waa jahli murakaba oo ka odhanaya anuu garan maayo isaga ka daranba marka la idhahdo cibaadadu waa maxay ka odhanaya cibaadadu waa aطaacatu maca ictiqaad sifaat rububiya fi اlmuطaac aw fi man yutawajahu ilayhi bالطaaca xaqiiqadii cibaadadu ay ku lahayd fi luqati اlcarab iyo fi sharci garan maayo waad garanaysaan u isleey waa jaahil markaa jahla murakaban markaa markuu idhaahdo garan maayo faqul lahu waxaad ku tidhaahdaa kayfa tubariu nafsaka naftaada saad uga beri yeelaysaa min ashirki shirkiga wa anta waxaal anta adigu laa tacrifu aanad garanayn haddaana shirkiga xaqiiqadiisii garanaynba sidaad u leedahay anigu shirki ma sameeyo ana laa ushriku bilahi shay-an xaasha wakalla sidaad leedahay oo inaad shirki ka maran tahay sidaad u sheeganaysaa lianna alxukma calaa shay waa farcun can tasawuri shayga in xukum la siiyo tusaalahaan la idhahdo qowlkaa iyo ficilkaasi waa shirki ama shirki ma aha waa arrin ku dhisan shayga xaqiiqadiisa in la fahamsan yihi suuradiisii saxda ahayd markaa loo fahmay haddii shayga markaan la garanayn laftiisa in xukum la siiyo wujuudi oo la idhaahdo waa joogaa oo ciddaas waa ku sifaysanta ama cadamiyo la idhaahdo ma joogo ciddaasi shiri kuma sifaysna de waxay noqonaysaa jahliyun in lagu hadlay waxay ka dhigan tahay adiga oo lagu yidhi xanuunka aidiska la idhaa miyaad qabtaa markaasaa tihi me ma qaba anigu idis xaasha wakalla markaasaa lagu uhi idisku waa maxay markaasaa tihi garan maayo oo haddaa maxaad lahayd ma qabo maba garanaysid be bilood qabtaa oo sifaadkiisoo dhami ay kaa muuqdaan oo haddana aanad ogeyn maadaama aanad xaqiiqadiisii aanad garanahayn saasoo kale waa lagu ha eh, tiimbay baa ku haysaa tir aniga tiimbay ima hayso markaasa tin baydu waa maay ma taqaanaa saa tii m ma aqaan oo haddaa maxaad iska anfinaysa daanad garanayn anigu shirki ma sameeyo waa hadal fiican ma taqaanaa shirkiga maya haddaa saad isaga anfinaysa haddaanad aqon kayfa yuxarimu allahu calayka hada kaasi waa ixtimaalkii hore oo ahaa inuu hahdo shirkiga ilaahay waa caddeeyey xaqiiqadiisa laakiin anaa jaahilka ah jawaabtiisu waxay noqonaysaa in la ihahdo haddaad qirsanta inaad jaa ka tahay sideebaad aada isaga anfinayso o aada leedahay anigu shirki kuma jiro oo shirki ma sameeyo ta maxay ahayd inuu leeyahay shirkiga ilaahay ma caddayn an yuqira bianahu laa yadri ila nusuusa ma jaa fiiha bayaan xaqiiqati shirki sababtan u garan waayo waa taas waatana wuxu uhi kayfa yuxarimu llahu ilaahay siduu u xaaraam yeelaya caleyka adiga kaaga xaaraantimeynaya hadaa kan oo shirkiga wayadkuru ilaahay wuu sheegayaa fi kitaabi anahu laa yakfiruhu qofka ku dhintay inaanu dhaafayn walaa tasalu canhu sideebaad markaa aanad arinka sidaa u weyn aanad u weydiineyn cidda aqoonta ule walaa tacrifu aanad u garanayna atadunuma waxaad u malaynaysaa ana allaha ilaahay yuxarimu inuu kaa xaaraantimeynay walaa yubayinu lana on inoo cadaynayn ixtimaalka labaad oo ah shirkiga ilaahay ma caddayn jawaabtiisi waa tan wuxuu leeyay shirkiga ilaahay ma caddayn sababtan u gara wayna waa taas waxaa la leeyay siday ku dhici kartaa inuu ilaahay shirkiga xaaraamtimeeyo acdam taxriim xaaraamtimeynta ugu weyn oo ilaahay uu sheego cidda ku dhimatay inaanu u dhaaf ahayn oo haddana ilaahay aanu xaqiiqadiisi dadka u caddayn siday ku dhici kartaa taas hada takliifu bima laa yutaaq in qofkii lagu idhaahdo waxaa jira wax shirki la idhaahdo oo dembiga u weyna iyo wuxuu ilaahay xaaraantimeeyey wax u daran oo haddaad ku dhimatana ilaahay ku dhaafi maayo naartaad gelaysa weli waad ku waaraysa waayo xaqiiqadiisa ay sheega saan isaga ilahay laguu sheegi maayo waa takliifu bima laa yutaaq qofka waxaan loo cadayn oo jaahil uu ka ama ka tegistiisa in lagu kalifaa waa waxaanu awoodahayn in lagu kalifay wa hada muntafin fi shariica taasina shareecada islaamka dhexdeeda ma dhacdo ilahay baa hi laa yukalifu llahu nafsa ilaa wuscaha qofku wuxuu awood u leeyay inbuu ilahay ku kalifa awoodduna waa laba nooc alqudraة اlcilmiya iyo alqudraة اlcamaliya oo qofku waxaanu aqoon u lahayn ma awoodo waxuu aqoon u leeyahay haddaanay aalaadkii uu ku samayn lahaa u badqabinna ma awoodo labada awoodoodna ta ayaa daran oo qofku waxaanu garanahayn awood uma laha walihaada in lagu kalifaa dhici mayso ilahay wuxu uhi faاtaqu llaha ma staactum qofku waxaanu garanayna istiaaca uma laha bal ilahay wuxuu kitaabkiisa inoogu sheegay wuxuu inaga xaaraantimeeyey dhan inuu inoo cadeeyo weliba si faahfaahsan uu inoogu sheegay waqad fasala lakumaa xarama calaykum ilaahay wuxuu idinka xaaraantimeeyey wuu idiin bayaamiyo uu idiin caddeeyey wuxuu ilaahay inaga xaaraantimeeyeyna shirkigaa weyn markaas say ku dhacaysaa inaanu ilahay inoo cadday kulu maa xaramahu llah faqad bayana xaqiiqatahu wax kastoo ilaahay uu xaaraantimeeyey xaqiiqadiisa ayuu ilaahay subxana wa tacaala caddeeyey waxaa weliba sida u wanaagsan ee u badan loo cadeeye waa xaqiiqada shirkiga oo shirkigu waa waxa u badan ee uu ka hadlay qur-aanku oo xaqiiqadiisa ayaa la sheegay xaqiiqadiisu inay tahay taswiyat ullahi bigayri in cid loola maseeyo oo waxa ilaahay ula gaarkayahay in lagula maseeyo tllaahi laqad kunaa fii dalaali mubiin id nusawikum birabbi اlcaalamiin wixii ay sameynayeen oo shirkigaa ah, taswiya lagu magacaabay soo ma arkaysa taswiya taswiyatu makhluuq birabbi اlcaalamiin wakadalika ilahay subxana wa taala fala wuxuu yihi falaa tajcaluu lilahi andaada waantum taclamuun shirkigii baa lagala hadlayay shirkigi waxaa lagu tilmaamay tandiid inuu yahay in ilaahay subxaana watacaala cid lala maseeyo fi ma huwa min khasaaisihi wa xuquuqihi nebigu calayhi salaatu wasalaam dembiga u weyn markii la weydiiyey oo shirkigaa ah, waa fasiro wuxu uhi an tajcala lilahi niddan wahuwa khalaqak taasi waa si guud baa loo caddeeyey fakulu tandiidi wa kulu taswiyati bayna makhluuqi wa rabi اlcaalamiina ama kulli ha noqoto sida kitaabu tawxiidka aynu kusoo sheegnay oo ha yidhaahdo makhluuqani ilaahay dhinac walba waa kala siman yihi ama ha noqoto mid juزi ah oo wax khasaa'ista ilaahay iyo xuquuqdii ula gaarkaa ka mida ah ha yidhaahdo waxaasuu kala siman yihi walaa yushtarau an takuna taswiyatu kaamilatan shaamila shardina maaha qofku si uu mushrik u noqdo inuu yidhaahdo makhluuqan iyo ilaahay dhinac walba waa ka siman yihin oo kuwii ilaahay uu ku xukumay inay mushrikiin yihiin ilahay uhi lam yakun aladiina kafaruu min ahli اlkitaabi wاlmushrikiin taswiya mulaqa may samayneyn oo may lahayn macbuudaadka yagan iyo ilaahay dhinac walba waa ka siman yihin bal waxay tasriixinayeen o caddaynayeen wax ilaahay subxaana wa tacaala uu oo cid la wadaagtaa macbuudaadkoodii cid kale toonaani jira sida khalqiga iyo milkiga iyo tadbiirka iyo ixyaaga iyo imaatada iyo waxa la midka ah ilaahay baa la gaara bay odhanayeen waxaa kaloo ay tasriixinayeen macbuudaadkoodani inaanay ilaahay wax walba kula sinayn oo waxay lahaayeen labayk allahuma labayk labayka laa shariika laka labayk ilaa shariikan huwa laka malaktahu wamaa malak oo inaanay khaaliqiin iyo maalikiintoona ahayna ay yihiin makhluuqaat mamluuka lilah macbuudaadkoodu ayay tasriixinayeen aayaddaa haddaad u fiirsato ana raajactuha fi kutub الtafsir tallahi laqad kuna fi ضalaali mubiin id nusawikum birabbi اlcaalamiin taswiyadaasi nooca ay ahayd ahlu tafsiir waxay isku waafaqeen inay ahayd taswiya fi lcibaada oo waxa ilaahay subxaana watacaala iyo macbuudaadkooda ay ku simayeen inay ahayd cibaadada oo ilaahayna waa caabudayeen macbuudaadkoodana waa caabudayeen waa taa taswiyadu xataa cibaadada lafteeda dhinac marka laga eego allah iyo macbuudaadkooda waa kala duwayeen oo allah inuu lidaatihi cibaadada mutaystay bay sheegayeen kuwana inay cibaado iskood u mutaysteen oo nafciyo duri iyagu ay hayaan inaanay u caabudeyn ay u caabudayaan inay ilaahay subxaana watacaala usii maraan wamaa nacbudhum ila liyuqaribuuna ila اllahi zulfa inay khaaliqin yihiin maalikiina raasiqiina muxyiina mumiitiina mudabiriina ama rabbiya ay yihiin uma caabudeyno maxaad u caabudeysaan liyuqaribuuna ilى اllahi zulfa saas ayay lahayn waxay ka xishoonayeen oo la weyneyd ilahay inay toos u caabudaan da la soco shaydaankaa markaa waswaasiye oo talbiisiye oo ku yidhi idinku waad ka darajo hoosaysaan inaad ilaahay toos u caabudaan marka cibaadadaasi ilaahay idinka aqbalo waa inaad ilaahay cid usii marisaan oo dad doonaya ilaahay inay la xidhiidhaan oo ilaahay jecel oo ilaahay inay weyneeyaan ay caabudaan doonaya bay ahayd laakiin talbiisku wuxuu ka galay dhinaca inaanay cibaadadoodu ilaahay toos u gaari karin ilaa ay cid kale ay sii caabudaan waana sifada ay leeyihiin dadka shirkiga ku dhacaa qaar badan oo ka midi fii akhiri zamaan wuxu uhi musanifku fain qaala hadduu idhaahdo ashirku shirkigu cibaadat اlasnaami weeye naxnu laa nacbud اlasnaam annaguna asnaam ma caabudno hadalkani wuxuu ixtimaalaa inuu yahay shubha sideedaad hadda la soco inuu yahay ashubhatu thaamina saasuu ixtimaala culimada qaarkoodna markay shubahaadka ay raqminayeen ee ay nambarada u sameynayeen sida sheekh cabdilmuxsin ilqaasim oo kale nusqadan anigu aan haye uu taxqiijiyey oo uu tilmaamay inay tahay nusqo eh, kun iyo shan boqol oo makduudo Eh, ka badan in lala muqaabileeyo lagu taxqiijiyey shube sideedaad buu ka dhigaya waana ti aan raacay anigu markaan taqriibka iyo talkhiiska aan sameynaya shube sideedaad baan ka dhigay marka haddaynu dhahno waa shubha sideedaad hal ishkaal baa nagu soo arooraya ishkaalkaas oo ah shubahadii labaad ee ina soo martay iyo shubahadan sideedaad maxay ku kala duwan yihin shubhadii labaad nuxurkeedu wuxuu ahaa shirku maxsuuru fi cibaadati اasnaam shubhadanna waa shirku yani xaqiiqada shirku waa cibaadatu asnaam waxay noqonaysaa haddaynu dha waa shubha sideedaad oo mustaqila inaynu dhahno labadan shubho waa isku asal oo ilaa aslin waaxidin bay unoqonayaan shubhada labaad iyo shubhada sideedaad lakiin xagga suurada ayay ku kala duwan yihin shubhadii hore waxay suuradeedu ahayd alaayaatu naزlat fi man yacbud اasnaam aayaadkan shirkiga ka hadlaya waxay kusoo degeen kuwii asnaamta caabudayay shubhadanna aayaad iyo cidda ay kusoo degeen suuradeedu maahae waaba inuu shirkigu yahayba oo uu ku gaar yahay uu ku koobay cibaadat اasnaam waa shirku cibaadat اasnaam marka asal qura ayay labada shubha u noqonayaan oo ah takhsiiص shirki bicibaadati اasnaam تksiiص الشhirki وxasruhu في cibaadaة الأصناam xagga suurada iyo hay-ada iyo xujajka shubhada lagaga jawaabayo inay ku kala duwaynun bay noqonaysaa culimada qaarna waxay idhahdeen mee shubhadii toddobaad ayuun baa weli hadalkeedu uu socdaa oo qeybta hore waxay ku saabsanayd nin yidhi anigu shirkiga garan maayo nin yidhi anigu mushrikimay oo markii la yidhi shirkigu waa maxayna ku jawaabay anigu shirkiga garan maayo ilaahay wuu caddeeyey laakiin anigaan aqoon u lahayn amaba leh ilaahay ma caddayn shirkiga marka labada ixtimaal ee labadaba nuxurkooda iyo shirkiga inaanu garanayn ayaa jawaabta hore ay ku saabsaneen tanna waa jawaab kala uunoo laakiin waxay ku socotaa mid la anigu shirki ma sameeyo anaa laa ushriku bilahi shay buu leeyay laakiin marka la idhaahdo shirkigu waa maxay wuxuu sheeganayaa shirkiga inuu garanayo sidii kii hore o maaha shirkigu anigu waa garanaya waan aqaanaa buu leeyahy marka la idhahdo shirkigu waa maxayna jawaab khaldan buu bixinaya xaqiiqadii shirkiga waxaan ahayn buu sheegaya wuxuu odhanayaa shirku waa cibaadat اlasnaam waxaa iyaduna la mid a ah. ka marka shirkiga la weydiiye odhanaya waa shirkigu wa aacatu almaqruunatu bictiqaadi rububiyati fi gayr illah shirkiga waa aqaanaa buu leeyahy laakiin jahligiisu waa murakab waxaan xaqiiqadiisii ahayn ayuu ku jawaabayaa dariiqada markaa culimada martayna waxaa ka mid a sheekh saalex sindi sheekha mutakasis fi lcaqiida kitaabkana sharaxay sharaxiisana maalintii horreysay waan idiin sheegay waa sharax aada u fiican wey laakiin waa sharax mufaraq min alashriqa waay marka hadalkana fain qaala shirku cibaadaة اasnaam wuxuu ixtimaalaa shubahadii sideedaad inuu noqdo waxaa kaluu ixtimaalaa shubahadii toddobaad qeybteedii labaad inuu yahay oo qeybta hore ay ku saabsan tahay kale anigu shirkiga garan maayo ha qirsanaada ilahay inuu caddeeyey ama ha yidhahda ilahay ma caddeyn ay ku saabsan tahay mid le anigu shirkiga waa garanayaa waan aqaanaa oo cilmi buu sheeganayaa marka la haha waa maxay shirkigan waa aqaanaa buu leeyahy shirku waa cibaadaة اأصnaam wanaxnu anaguna laa nacbud اasnaam asnaama caabudno markaa sababta anaan mushrikiin ahayna waa taas qofkii sanaf caabuda ayun mushrika buu leeyahy markaa sheekhu wuxuu ku jawaabay laba jawaabood jawaabta koowaad waa aljawaabu bالtasliim jawaabta labaadna waa aljawaabu bilmanci aljawaabu bitasliim macnaheed waxa weeye qofkii inaad tidhaahdo kaba soo qaad arrintu si aada sheegaysa inay tahay aljawaabu bitasliimi baa la idhahdaa kaba soo qaad shirkigu inuu yahay cibaadat lasnaam inaanad markaa sanam caabudin miyaad shirki kaga badbaadeysaa jawaabta labaadna waa aljawaabu bilmanci oo waa in la yidhaahdo laa nusalimu laka ana shirka maksuuص wamaxsuur fi cibaadaة اasnaam marka wuxuu soo horeysiiyey jawaabta markaa ku jawaabay btasliim oo macnaheedu waxa weeye sallamnaa laka farda wataqdiiran ka soo qaad inaanu kugu waafaqnay ana shirka makhsuusu bicibaadati اlasnaam shirkigu inuu ku gaar yahay kula urursay kuna koobay in asnaam la caabudo faqulla waxaad ku tira maa macnaa cibaadati اlasnaam kama soo qaad saa tidhi inuu shirkigu yahay cibaadaة اasnaam waa maxay marka jawaabtan ah aljawaab bالtasliim laba arimood buu sheekhu ku dhex sheegay arrinka koowaad waa in la yidhaahdo marka su-aashaa la weydiiyo waa in la yidhaahdo haddaad cibaadaة اlasnaam u taqaano ninow in la ictiqaado inay sifaadkii rabi leeyihiin taasi waa bail cibaadaة اأصnaami acamu min dalika sanab caabudku intaa waa ka caamsan yahay oo qofku isagoon ictiqaadsanayn inay asnaamtu sifaatkii rabi leeyihiin ayuu noqon karaa caabidu lilasnaam mid asnaamta caabudo ayuu noqon karaa oo iskuma xidhna alictiqaadu fi اlmacbuudi bisifaati الrab iyo shirki waa nooc shirkiga ka mida kaas lakiin shirkigu intaasoo qura maaha marka waxay leenahay waa adigan yihi shirki waa cibaadat asnaam bal kaba soo qaadinaysaa tahay oo cibaadat asnaam waa maxay haddaad sheeganayso cibaadat asnaam inay tahay in la ictiqaaday inay sifaatkii rabi ladana takhluq watarzuq watamlik watudabir fahada yukadibuhu lqur'aan jawaabta koodaad tahay taa qur-aankaa beeninaya oo iyagoo asnaamta ay caabudayaan aan aaminsanayn anaha takhluqu watarzuqu watamliku watudabir ayaa haddana mushrikiin aha waxaana mushrikiin ku noqdeen iyadoo ictiqaadkaasi aanu jirin inay cibaadaadkii asnaamta siiyeen ama ilaahay iyo asnaamta inay wadaajiyeen ay ka dhexaysiiyeen jawaabta labaad arrinka labaad jawaabta sheekuu ku dhex sheegay waxa wey in la idhaahdo eh, haddaad leedahay adiga shirki waa cibaadaة اأsnaam haddaad leedahay cibaadaة اأsnaam waa in cibaadaadka loola qasdiyo walow ictiqaadkaasi yaanu jirin be sababta cibaadaadka loogula qasdinayana ay tahay طalb الshafaacaةi wاlqurba taasi waa jawaab saxa baynu leenahay cibaadaة اأsnaam haddaad saa ufasirto tirado waa qasduhaa bالطaaca طلبا للشhفاaعaةi والqربة waa jawaab صح taas عباadة الأصناaم waata mar hadday taasi cibaadaة الأصناam ay tahay sida aad u fasirtay waana tafsiir saxe idinkuna intaad samaysaan waa intaas weeye oo dhagaxaan iyo geedo iyo qubuur iyo ayaad ashya طaaca oo cibaado ula qasdidaan idinkoo le shafaacadoon baanu nahay ama ilahay inay noo dhaweeyaan baanu doonayna ilahay waa sifa noqdaan fama alfarqu marka wuxuu yihi waxay ka dhigantay inuu yidhi sallamnaa laka ana shirka maksuusu bicibaadati اlasnaam fama macnaa cibaadat اlasnaam sanam in la caabudo waa maxay goormaa la odhan kara sanam waa la caabudo ma in la inuu rabbi yahay haddaad sidaa tidhaahdo waa baatilo waa arrin qur-aanku beeninayo mise waa in cibaadaadkii loola qastiyo iyadoo shafaacadoon iyo qurbadoon la yahay ta dambe haddaad ku jawaabto waad saxsantay idinkuna intaad samaysaan waa intaas marka xataa hadduu shirkigu cibaadaة اasnaam uu noqdo oo taa lagu salimo mushriknimo kaga badbaadi maysa oo intii sanamka loo samaynayay ayaa adiguna sanamba yaanad u bixin wax sanamkii lamida aad u samaysa wuxuu yihi atadunum waxaad umalaynaysaa anahum kuwa aslaamta caabudaya yactiqiduuna inay aaminsanaan ana tilka alakhshaa intaa looxaanta iyo walaxjaar dhagaxaantaasi takhluqu ay wax abuurtay inay aaminsanaayeen wa tarzuqu ay wax arsaaqda watudabiru ay maamusho amra man dacaah cidda caabudee barida arrinkii haddaad sidaa aaminsanto cibaadat asnaam aad sidaa u fasirto fa haadaa kan yukadibu waxa beeninaya alqur'aanu baa beeninaya oo iyagoon intaa asnaamta ka aaminsanayn ayaa haddana lagu xukumay inay mushrikiin yihiin waayo cibaadaadkiibay ula qastiyeen wain qaala hadduu idhaahdo huwa cibaadatul waa qasdu khashabatin waa loox in loo qastiyo shay aacaa loola qastiyo sida gawrac iyo nadar iyo barye iyo aw xajarin ama dhagaxba in loo qastiyo aw binyatin ama dhismo calaa qabrin qabri ka dhisan sida qubadoo kale aw ayri ama wax kaleba yadcuuna iyagoo baryaya daalika kaas lasoo sheegay madkuurkaa oo khashabada iyo xajarka iyo binaaga cala qabriga ah wayadbaxuuna lahu oo u gowracaya oo yaquuluuna leh inahu yuqaribuna ilى اllah inahu isagu yuqaribuna wuxuu noo dhaweynaya ilى اllahi ilahay zulfa ay qurbatan dhoweyn wayadfacu waa naga difaacayaa ilaahay canaa anaga yanaa adraarta iyo dhibaatooyinka bibarakati buu nagaga difaacaya shaygaan nu gawraca inaynu barakadiisa aw yuciina ama ilaahay baa wax na siinaya bibarakatibu ilahay wax nagu siinaya cidda wax bixinaysaa waa ilahay ama cidda wax difaacaysa waa ilahay laakiin ciddan aanu baryayno ama aan u gowracayno aynu cibaadaadka qaar ula qasdeenayno barakadoodu ilaahay nagu siinaya mar hadduu ilahay barakadooda nagu siinay waa iyaga barino oo aanu u nadarno aanu u gowracno marka hadduu sidaa u fasiro cibaadaة اأصnaam waa tafsiir saxa soo maa waana cibaadaة اأصnaam sidii ay u yaqaaneen mushrikiintii hore cibaadaة اsanam haddii la odhan lahaa abujahl fasir wuxuu odhan lahaa waa in la baryo sanamkan waa in loo gowraco waa in loo nadro waa in waxaa loo sameeyo siuu ilaahay agtiisa nooga shafeeco qaado siuu ilaahay noogu dhaweeyo siuu ilaahay baryadooda wax noogu siiyo siuu ilaahay baryadooda dhibaato noogaga difaaco waa intii abujahl uu ku fasiri lahaa waaqicooda iyo xaaladoodana ka turjumaysa faqula waxaad ku tiraa sadaqta run baad sheegtay cibaadaة asnaam waa sidaa wa hada kan aad cibaadaة asnaam ku fasirtay huwa isagu ficlukum waa waxaad idinku laftiinu samaysaan cinda alaxjaari dhagaxanta agteeda aada samaysaan iyo walbanaaya dhismayaasha agtooda alatii taasoo cala qubuur xabaalaha ka duldhisan iyo waayriha markaa agge saad u leedahay shirki ma sameeyo intii asnaamta shirku waa cibaadatul asnaam sooma odhan kama soo qaad yahay cibaadatul asnaam cibaadatul asnaamna soo maaha in barye iyo nadar iyo dabxiyo loola qastiyo dhagax ama geed ama qubad ama qabri soo saa kumaad fasirin dee taana ku jirtaa adiga saas shirki isaga beri yeelaysa waxaad adigu shirki ku fasirtay adiga laftaada ku jirtaa baa la leeyahy marka xaggaad shirki isaga beri yeeshay anta mushriku bitafsiirika tafsiirkaaga laftiisa haddii lagu raaco mushrik baat waxaad shirka aduu ku fasirtay baad adiga laftaadu ku suganta fahaada kani aqara wuxuu qiray ana ficlahum ficilkooda haadaa kani huwa isagu cibaadat lasnaami inuu yahay wa huwa lmaluubu waana intii aynu u soconnay intaynu u soconnay maxaa waxaanay ku samaynayaan geedaha qaarkood iyo dhagaxaanta qaarkood iyo dhismayaasha qaarkood iyo qubuurta qaarkood inuu shirkigii yahay intaas inaynu cadayno ayaynu soconay intiina isaga ayaa inoo galay taasu markaa waa jawaabta koobaad in la idhaahdo ka soo qaad shirkigu inuu yahay cibaadat اlasnaam cibaadat اlasnaam hadduu idhahdo waa ictiqaad waxa le waa baail oo qur-aankaa burinaya hadduu idhaahdo waa acmaasha loola qastiyayo looxaanta iyo dhagaxaanta iyo dhismayaasha iyo qubuurta iyo taas loola qastiyayo ee cibaadat اlasnaamana waa intaad samaysaan baa la leeyahay xaggaad u leedahay mushrik meyihi adoo wixii adigu shirki aad ku qeexday axadi tacriif aad uga dhigtay ku sugan taasi waa aljawaabu bitasliim jawaabtii labaad u kaale oo aljawaabu bilmanci in la dhaha shirku waa cibaadat asnaamun cibaadat lasnaam waa shirki laakiin shirki oo dhami ma intaasa mise shirki kale ayaa jiro cibaadat lasnaam aan ahayn shirki kaleo cibaadat lasnaam aan ahayn baa jira wayuqaalu la waxa lagu ohanaya aydan qowluka aad tidhi ashirku shirki wacibaadat اlasnaami weyi hal muraaduka ujeedkaagu miyuu yahay ana shirka shirkigu maksuusun waa mid ku gaara bihaada kan oo ah sanam in la caabudo wa ana alictimaada cuskashada la cuskanayo cala saalixiina saalixiinta ee la tala saaranayo wa ducaahum iyo baryada la baryayo laa soo geli maayo miyaa fii marka jawaabta labaad waa aljawaabu binafyi waa le anagu kuguma waafaqsanin horta istifsaar baanu samayna waa le marka le shirk waa cibaadatu asnaam maxasr iyo takhsiis baad ujeedaa waxaad leedahay shirki wuxuu ku kooban yahay sanamun in la caabudo oo haddii malag la caabudo ama nebi la caabudo ama weli la caabudo ama jin la caabudo ama insi la caabudo shirki maaha shirkigu intaasunbuu ku gaar yahay miyaad leedo wax kale soo geli maayeen oo intii sanamka loo sameynayay cibaadatu sanam noqonaysay haddii malag loo sameeyo ama nebi loo sameeyo ama weli saalix oo dhintay ama nool loo sameeyo shirki ma aha miyaad leedahay waay wuxuu yihi ha shirki maaha baan ku leehay waa maxay adda waa tawasul tawasul wey iyo majaaz oo markan anigu baryayo malaga ama nebiga ama weliga aan baryayo xaqiiqatan ilaahay baan baraya laakiin lafdiguunbaa san u dhigmay waa majaas waxaa la leeyahay fahaada kan yarudhu ka shirkiga ku koobay cibaadat lasnaam waxaa radinaya qowlkiisa burinaya maa dakara llah wuxuu ilahay ku sheegay fii kitaabihi oo min kufri man mid gaalnimadii tacalaqa ku tacalluqay cala lmalaaika malaaigta cibaadaad ula qastiyey sida barye iyo magangal iyo nadar iyo gawrac iyo ula qastiyey aw ciisa ama ciise ku tacaluqay maana tacalaqa cabada un baa loola jeedaa aw saalixiin ama dad kaloo saalixiina ku tacaluqay marka idinkaa la idinka raba inaad sheegtaan aayadaha tilmaamaya dadka qaarkood inay malaa'iga caabudeen taana ay mushrikiin ku noqdeen haye haye tafadl malaaigta malaaigta sheekh yowma yaxshurhum jamiica naam yowma yaxshurhum jamiica uma yaqulu lilmalaaikati haulaa iyakum kanuu yacbuduun haddaanay dhicin ba cibaadat asnaam cibaadat lmalaaika muxuu ilahay ka weydiinayaa fallahu munazahun can ilcabath hadal aan macno lahayn ilahay waa ka nazahayn way dhacday cibaadadaas waayo ishkaal ba lagu soo raray waa lagu leeyay maxay malaaigtu u yidhaahdeen maxay malaaigtu ku jawaabeen ya qaaluu subxaanak bal kaanuu yacbuduuna aljin soo ma jin bay caabudayeen bay idhahdeen maxay sidaa u yidhahdeen macnaheedu mayaanay ahayn inaan malaaigta la caabudo jin la caabudo kaba soo qaad baynu leenahay maxay ku taraysaa soodin yidhi shirku waa cibaadatul asnaam <laughs> jinku ma asnaam ba laakiin cillaynu sheegnay waa maxay sababta malaaigtu yidhahdeen jin bay caabudayeen aye sax macnaa waxay leeyihiin jin jinka iyo shayaadiinta arrinta noocaasi u qurxiyo ugu yeedhay isagaana malaaig isaga dhigi jiray oo marka ay malaaigta baryaan ciddan markaa u jawaabaysa shayaadiin bay ahayn lu goynaysay macnuu ma aha annagana lama caabudinba aayad kaloo sariixa baa jirta ku jirta fi suurati alcimraan oo tilmaamaysa inay malaaigta caabudeen cibaadatulmalaaikana ilahay kufrigu ku sheegay iyo nebiyadaba haye walaa yaamurukum an tatakiduu lmalaaikata wاlnabiyiina arbaaba ayaamurukum bilkufri bacda id antum muslimuun arbaabanna maxaa looga jeeda halkan aalihatan inaga nihi arab iyo alilah fi asli lugati اlcarab way kala macno duwan yihin lakin yaridu fi اlugati wa fi sharci isticmaalu axadihima fi mawdic اlaakhar lakin waa inay qariina jirta soo ma waa maxay qariinadu hadda arbaabanta inaan looga jeedin khaaliqiina wamaalikiina waraasiqiina wamudabiriin ee macbuudaad looga jeeda maxaa u daliila adu waad jawaabtay haye tafadal lakin walaa yaamurkum an ttakiduu malaaikata wاnabiyiina arbaaba waxanu hi aaliha looga jeeda waa maxay qariinada tusinaysa taas la la la taa iska da qariinadu ma rabaa imika in الrab huna uu yahay bimacna اilah o istucmila الrab fi mawdic اilah ma alqarina alati dalat calaa dalik weynaane macanaa inay maaha inay inay abuurayaan ma aha waa inay odhanayaan waa rabbiga yagi sidii rabbi ay ula dhaqmayaan waxay markaa qarinada tusinaysa inaanu alrabu huna bimacna alkhaaliq ahayn oo yahay bimacnaa المعبود تفضل hadday rabbi yidhaahdaan waa khaaliqaygii haday dhan macbuudkay labadu waa kufri taas waxba kaa tari haye oo odhanaysa irfa irfa sawta a لا لا أن يقول الناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب بما كنتم تدرسون taas arrin muhima baa jirta waxaynu nidhi xaqiiqada shirkiga si loo garto meelo loo noqdaa jira limacrifati xaqiiqati shirki masaadir anaa darsi igu horreeyen ku sheegnay aye ya haye صaxiix hada basiط xaalkooduun eeg miyuu xaalkoodu ahaa inay khaaliq aan ilaahay inay sugayeen kaaliqaan ilahayn may sugayeen kuwan lala hadlayay may sugayn khaaliqaan ilahayn maxaa u daliila aayaadka qur-aanka tirada badan haddaad weydiisa yaa abuuray allah haddaad weydiisa samooyinka dhulka yaa abuuray allah haddaad weydiiso yaa arzaaqa allah haddaad weydiiso yaa waxdila wax nooleeya allah haddaad weydiiso caalamka yaa maamulo allah marka maadaama aanay aaminsanayn rabbi bimacnaa khaaliq maalik muxyi raasiq mudabir aan ilaahay ahayn inuu jiro maadaama aanay aaminsanayn rabbigan iyaga lala khitaabayo la sheegaya ee laleeya waad yeelateen waa bimacna macbuud qariinadu waa taas ayaamurukum bilkufri bacda id antum muslimuun marka ayaddan maxay tilmaamaysaa in malaaigna la caabuday nebiyiinna la caabuday qabiiladii khusaaca la odhan jiray macruuf bay ku ahaayeenba taariikh lcarabeeg in la odhan jiray anigu malaaig baanu caabudayna waadix nabiy llaahi ciisa in la caabuday maxaa u daliila daliil calى ana ciisa cubid haye وإذ qاl الlه ya عيسى بن mريم أnta qلta للناasi اتkidunii وأmiya إلahayni min dun الlah qala سubحaaنك ayb marka in macbuud laga dhigtay bay ayaddaas tilmaamaysa ayado kalena waa jiraan صاalixiin in la caabuday aye fضل fضل anta naam ulaaئika اladiina yadcuuna ybtaguuna ilى rabihim اlwasilaةa ayhum aqrb وyarjuna raxmatه yakaafuuna cadaaba ina cadaaba rabbiga kana maxduura ayb waju dilaalaya caddaynaya ijlis barak اllahu fik siday aayaddan u tusinaysaa inay cidda ka hadlaysa ee la caabuday la baryaa ahayeen saalixiin haye tafadal tafadal warfac sawtak ulaaئika اladiina yadcuuna ybtaguuna ilى rabihim اlwasilaةa ayhum aqrb وyarjuna raxmatه yakaafuuna cadaaba ha maxaa la yidhi marka yabtaquuna damiira ku jira ayuu noqonayaa ya madcuwiinta mise daacinta kuwa waxbaraya mise kuwa la baryayo caabidiinta mise macbuudiinta kuwa la baryayo ee la caabudayo ayaa yabtaquuna ilaa rabbihim lwasiila sii soco wayarjuuna raxmata wayakhaafuuna cadaabu hal haadihi sifatu sanam sifaadka mid sanam yeelan kara annahu yabtagii ma yuqaribuhu ila allah وanahu yarju raxmat اllah وyakaafu cadaab اllah صifaat sanam yeelan kara miyihin kuwaas geed shajar ama xajar ama la haye arrin labaad haye sababu nuzuulka laba qowl baa laga yihi soo ma xadiidka cabd llahi bn mascuud ku sugan aharka cabd llahi bn mascuud qowl odhanaya dad jin caabudi jira aayaddu ka hadlaysaa oo dabeetana jinkiibaa islaamay iyaguna caabududdii jinkaalii kasii wadeen iyo in la idhaahdo aayaddan waxay ka hadlaysaa kuwa caabudayey ciise ama hooyadii qowlka saddexaadna muxuu yihi waa caamatun fi kuli man kana macbuduhu caabida lilah qowl shekh islam ibnu taymiya fi gayri ma kitaabin min kutubi buu ku sheegay macanaa xataa hadduu sababu nuzuulku yahay jin uu yahay ama uu yahay ciise ama hooyadii maryam dee taksiis laga qaadan maayo ee mid kastoo waxay ka hadlaysaa kanuu caabudaya uu yahay mid ilaahay caabuda ayay ka hadlaysaa markaa taasi maxay burinaysaa sheegashadu sheeganayo shirkigu inuu yahay cibaadat اlasnaam wejiyo kaloo lagu burinayaana waa jiraan darsiga berri bayn insha allah ku sheegi wallahu subxana watacala aclam nusaku waa jira waxay ku kala duwan yihiin oo shubhadaa sideedaad marka ay jawaabteedu dhamaato maca khulaaso uu ka samaynayo waxaa aniga nusqeedu ay qoraysaa masaladii ku saabsanayd shirk lmutaahiriin acdam min shirk اlawaliin biamreyn nuska qaarkoodna shubho kale halkaa dhigayaan shubhada kaleo a mushrikiintu waxay u gaaloobeen lannahu ilaahay bay awlaad u sugeen iyo ubad ee inay shirki sameeyeen umay gaaloobin markaa kitaabkiina may ku qorantay shubhadaas kuma qora marka nusakulkitaab baa ku kala duwan oo nusakulkitaab qaarna waa ku qorantay shubhadaasi qaarna kuma qora marka haddaana kiinana ku qorayn kanna ku qorayn keenana iska raacayna wallahu aclam